Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay labaatan iyo sideedda bisha sagaalaad ee sebtembar sannadda labakunlabaataniyosddexda qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan inta uu hawada ku jiro hadduu eebba idmana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee xuso mareeb iyo maxkamadda gobolka banaadir oo xukunno kala duwan ku riday kow iyo toban eedaysane oo loo haysto xagtooyo xoolo dadweyne habaaraadka dibadda aad ku maqli doontaan ogaal ogaalinta hawada ku jirana waxaa ka mid ah ruushka oo sheegay in xulafada reer galbeedka ay gacan ka geysanayaan weerarada yukrain ee ku soo qaadaysa ruushka iyo saraakiisha militariga burkina faso oo sheegay in iskudagii militari la fashiliyo qodobadaas iyo xubnihii joogtada ahaa ayaad ku maqli doontaana u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal fadhiidba dacwoodu xalay fiidkiin falaaraha laganay buu iyidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arrin lagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekada fadhiid baa dacwudu xalay fiidka iyimi fallaaraha laganay buu i yidhi feerahay jaban dhagahayga oo furan hurdada faydka soo iri arrin nagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada folka adag umuurahan wadafaada hadda si kala furfuro dabolka hadan ka faydo umurahan folka adag umuurahan wadafaada hadda si kala furfuro dabolka hadan ka faydo fidha nagu taagano annaga fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha

maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda intaan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib faa dhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay buro ila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciilisbaabay jidha nagu taagan oo ilen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha danagu taaganoo ilin fadhi looma yaale dad yahow faataxada maraha haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada ankafaaliye iyo foolaan arkaayo fababar iga muuqda barwaaqada foolanaysa xareed xareediya falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faali tusniya foolaan arkaayo fadbabari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kuu laqimay inaad fidisay haddaad la fadhiisanayso fariintan kuu laqimay inaad fidisan yahayd haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha faataxada mara faataxada mara radiyo qowmow faataxada mara fidhanagu taagano ilin fadhi nooma yaaleeya dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara anigu barka anfidhe anigu anfiidkiso wixii hare fuuqsade adigu faygaa istaag filkaa ka waa habaan anigu barka anfidhe anigu anfiidkiso wixii hare fuuqsade adigu faygaa istaag filkaa filka kahar waa habawar hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficban rabnaa waroy arrimaha ka fiirso daantiina kaco ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjirirsanay xaashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haadayen intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad finjiriirsanay caashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaaga fidanagu taaganoo ilin fadhe nooma yaalee dad yahow fataxada maraha fidaanagu taganoo ilin fadhi numa yaaleey dadyahow fataxada marahadadyahow faataxada mara heestaasi waxay daafur waheeda barnaamijka ogaal ilmaa maskiinayo arday dhexdooda aalad ku tuulo midna aloodse yowna dhaafi askartalaaye abwaan ma dhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allowdhaanaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baade hayeeyo gowra ayaa tihiine allowna kiin dhaafiid Faahfaahin dheeraada ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb mareeb qaraxyadan ayaa waa berigii hore ee saaka hal mar laga maqlay guud ahaan caasimadda iyadoo markaasi la sheegay qaraxan inuusan geysanin khasaaro sidaas u ballaaran xaaladda guud sida ay tahay iyo sidoo kale sida ay wax u dhaceenba waxaan wax ka weydiinay taliyaha booliiska ee degmada dhuusamareeb nuur cilmi oo nooga warbixiyey arintaas aadba waa tahay dhammaan shaqaalaha iyo cabdi kulmiya oo mahad celina aad iyo aad umahadsantihiin waxaaba hadda la sheeg sheego ama la baabuuniyaa ma dhicin waaana khawaarijta al-shabaab bay ayay sameeyeen inay magaalada ummadda joogta awleysa dee waxba kala soocayn ayago shacab iyo madaxnina kala soocayn inay ahli ku sameeyaanay oo laba gaari faraxay soo diyaariyeen soo direen ciidamadoo diyaarsanay dartood iyo ilaahay noo fududeeyo noo qadaray inaan ka hortagno ka hortagaan samaynay wax hadda culeysa oo la sheegaana meesha kama dhicin taliya qaraxyada ma gudaha magaalada ay ka dhaceen ama afaafka hore ee magaalada wallaahi dee ummadda jogtaahina waa markhaati meesha wax ka dhaceen afaafka hore magaalada waaye meesha ugu sakaysaana magaalada shan kilomitr u jirtaa midda kalena magaalada sideed kilomitr u jirtaa marka laba meelood oo daafaha magaalada oo weliba baadiyaha waaye meesha wax ku dhaceen cid wax ku gaareen oo ku dhimatay oo dhibaato culus ku gaartay oo dhagarqabayaashii ismiidaaminta ahay aan ahayna ma jirto waxaa maqaalo nagu ah in askarta qaarkood oo barta control joogay ay gaariga xabadda ku bilaabeen islamarkaana askarta qaar ka mid ah ay isku dhigeen gabaaridii laba gaari waayo gaariga koowaad ee afaafka hore sideed kilomitira ku qarxay gaari cabdibilaaha loo dhigay oo boliisku leeyahay meeshaasaana lagu fashiliyey gaariga kalena bar contarool oo boliisku leeyahay iyadoo ladaba taageen la xabooyeynayo soo jiiray bar kale contaroole ee nabad sugidda joogtay oo oo meel dhexaa intuusan soo gaarinna asagiyana waa la fashiliyay falilah alxamdu sidaad ku hesheen xogta qaraxyadan oo aad ugu hortagteen walahi dee arinta kale waa midaas dhumbood su-aalayso sida loo helona lama faafiyo meediyaha uma baahna in la dhigo laakiin hoojignaanta aan hayno shaqadaan hayno iyo inaan dee bulshada mar walba nafteena u bixino difaaciintooda darteedaan ku gaarnay guusha tilaanasiiye iyo ilaahayo nala milcsaday inaan mar walba ka guulaysano cadowga shabaab oo dhagarqabayaasha mar walba ummadda dhagarteeda ku mashquulsan xaalada magaalada dhuusmareeb oo ay ku sugan yihiin madaxweynahii qaranka iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug waa sidee saaki aada udeganta aada udeganta wax wax ka bedeli karaba maahayn waxaa hadda dhacay maahayn wax xaalada caasimada wax ka bedeli kara maahayn waa wax dee meel baadiyaa ka dhacay de magaalada dadka joogana maqal ku ahay waayo maahane waxay dee ayaga wax udhibi kara ama firi soo gaarsiin kara ama wax soo gaarsiin kara maahayn ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa bulshada reer galmudug iyo caasimada adu taliyaha ka tahay aaday u deganta xaalada aaday u deganta galmudug galmudug dhammaanteed waa degan tahay wax culeys kama jiraan xaaladeedu boqol kiiba boqol waayo xaaladeedu xaaladeedu boqol kiiba boqol waayo kaasina wuxuu ahaa taliyaha booliiska ee magaalada dhuusamareeb nuur cilmi markaasi oo nooga waramayey laba gaari oo walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo saaka afaafka hore magaalada dhuusamareeb ay sheegeen in ciidamada booliiska ay kuwa nabad sugidda halkaasi ay ku fashiliyeen weliba wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaan ku dhex jirnay gudoomiyaha caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow ayaa isna ka warbixiyey xaaladda guud iyo sida qarax u dhacay isagoo ciidamada ammaanka ee la sheegay in ay ka hortageen ama fashiliyeen weerarkaasi uu markaa halkaas uu kula hadlay u sheegay in markaasi la abaalmarin doono waa kan guddoomiyaha cabdisalaam goobtan aan hadda joogno sida taliyuhu ka warbixiyey maanta oy taariikhdu tahay labaatan iyo sideedda bisha sagaalaad waxaa saakay duulaan baabuur qaraxyaa lagu soo hubeeyey ku soo qaaday khawaarijta al-shabaab caasimadda dhusmareeb markii ay ahayd abaaro eh, shantii subaxnimo iyo barkii gaarigii koowaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu qarxiyey ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay xabadna waa lala dhacay meeluu maro markuu waayo meeshaan nafti ahligii uu isku qarxiyey meel bannaan oo magaalada toddoba kilomitr u jirta waaye meeshaas annaga wax nagu gaaray oo gaariga cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn iyo ninkii darawalkaah gaarigaa waday oo dhaawac yar soo gaaray ma jiraan dhagarqabihii koobaad meeshaasuu ku halaagsaday ilaahay baa ku mahadsan qaraxaas koobaad waxuu ahaa wadda furis qaraxii labaatoban daqiiqo kadib ayaa asagaana ciidamada amnigu ay fashiliyeen gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortegey dhashiikayaala lala dhacay uma suurto gelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa dhuusmareeb ku dhowaadaan midna halkaas haddana qarxii labaadaa lagu fashiliyey dhagaarqabihiibaa meeshaas isna ku halaagsaday waxaan rabnaa halkaan inaan uga mahad celino ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaas ay wadeen oo ay caasimadda dhuusmareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogtay la damacsanayeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaasu meeshan ku halaagsado ku baabao ciidamadaas waa ammaanayaa waa u mahad celinayaa waa la amaal marinayaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo anoo dowladda soomaaliyeed uga wakiil ah mudnaantooday helayaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha caasimadda degan khawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn ilaahay weligood sidaas hagartooda uu meeshaan uu fashilin jiray hadeerna ciidamadiina amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen haddii qaraxaa suurtagal ay noqon lahayd inaa magaalada dhexdiisa uu tago intuu dhibaato geysa lahaa iyo intuu umad halaagi lahaa waa la ogyahay wixii beledweyne ka dhacay marka ciidamadiinna waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan ugu mahad celisaan u soo dhoweysaan u garab istaagtaan khawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda soomaaliyeed waa soo jeedaa haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiye haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan intaba waa laydinka warhayaa annaga idinka waa noo kala dhammaatay waddanka waa laydinka sifaynaa insha allaahu hagartiinina intaasay ku eg tahay dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka khawaarijta waxaan leeyahay rafadkiina ugu dambeeyey aad ku jirtaan waxaad soo abaabushaan oo dhanna saasaa loo fashilinaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii eh, ay idinku jirto rijo adduunka afiska madaxweynaha ka faaidasa isa soo dhiiba kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ama duqa caasimada magaalada dhuusamareeb oo ka warbixinayay xaaladda qaraxyadii saakay ka dhacay magaalada dhuusamareeb dowladda soomaaliya ayaa iyana war ka soo saartay iyadoo sheegtay in ciidamada ammaanka ee saaka ay ka hortageen laba gaari oo ay al-shabaab kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa kuwaas oo ay doonayeen inay gudaha u geliyaan magaalada dhuusamareeb halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta markaasi go-aan maxkamadeed kasoo saartay koow iyo toban eedeysane oo loo haysto xatooyo xoolo dadweyne xubnahan ayaa sagaal kamid ah ay goobjoog ay ahaayeen maanta halka labada kalena ah ay baxsad yihiin sharcigana markaasi ay ka maqan yihiin xubnaha maanta xukunka ku dhici markaasi uu ku dhacay ayaa ka kala shaqeynaya markaasi wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe ee dalka wasaaradda shaqada iyo hay-adda jinsiyadaha ee socdaalka sagaal fadhi oo la dhageystay eedaha xubnahan ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay maxkamadda gobolka banaadir ku riday xukumo kala duwan iyadoo eedeysanayaashan qaar ka mid ahna lagu waayay markaasi ha loo soo jeediyey maxkamadda iyo sida ay wax uga socdaan markaan aan isla dhegaysano qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta oy taariikhdu tahay sideed iyo labaatanka bishii sagaalaad laba kun maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka faqradiisa saddexaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin kow eedaysane cabdulaahi maxamuud asoble ina faadumo maxamed cabdi dhashay ku dhashay degmada buulo degan degmada howlwadaag ahaana agaasimihii waaxda ajaanibta ah hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kuna xiran qaybta dembibaarista c i d kuna eedaysan qodobada lala akhriyo lala sii akhriyo faqradiisa koobaad xarafkiisa ba iyo qodobka xeerka soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriya qodobka labaataiyo sideedaad faqradiisa koobaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo eedeysane cumar macali nuur cali ina saruure geele abuukaar dhashay ku dhashay xamar degan waaberi ahaana agaasimo ku-xigeenka waaxda ajaaniibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyada kuna xiran qaybta dembi baarista ee c a d kuna eedeysan qodobada lala akhriyo toddobaatan iyo kow lala sii akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka caqaabta soomaaliyeed iyo qodobka saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol iyo lixdan lala akhriyo toddobaatan iyo kow ee xeerka caqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex eedeysane saabir xasan cabdinuur ina ardo salaad maxamed labaatan jira ku dhasha xamar degan degmada howlwadaag ahaana madaxa hubinta fiisooyinka waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kuna xiran xabsiga dhexe ee xamar kuna eedaysan qodobada lala akhriyo lala sii akhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala akhriyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad fakradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad fakradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afar eedaysane aadan maxamed cabdi ina xaliimo xaaji cabdiraxmaan abuukar soddon jir ah ku dhasho buurdhuubo degan gedo gobolka gedo degan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ahaana maamulaha xafiiska fiisa qaadashada kuna xihan qaybta baarista dembiyada ee c a d kuna eedaysan qodobada lala aqriyo lala sii aqhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka iyo lala aqhriyo ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala aqhriyay qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga kahortaga lacag iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysane cabdulaahi maxamuud cosoble ku weyday qodobada kale ah lala ahriyay lala sii ahriyay faqradiisa koowaad xarafkiisa baa xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala aqriyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala aqriyo qodobka labaataniyo sideedaad qodobka labaataniyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna eedeysana cabdulaahi maxamuud osoble ku heshay si waafaqsan qodobkaa faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed qodobka faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay hal sano oo xariga labo waxay eedaysana cumar macalin nuur cali kuweyda qodobada kale ah lala aqriyay lala sii aqriyay qodobka sodosagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa baa iyo qodobka lala akhriyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka labaataniyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna eedaysana cumar macalinuur cali ku hesha si waafaqsan qodobka faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka habka caqaabta soomaaliyeed qodobka faqradiisa koowaad waxayna ku xukunta hal sano oo xariga saddex waxay eedaysana saabir xasan cabdinuur ku weyday qodobada kale ah lala ahriyo lala sii ahriyo faqradiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala akhriyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaataniyosiddedaad faqradiisa koobaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku heshay eedaysane saabir xasan cabdinuur qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xariga ah afar waxay eedaysanay aadan maxamed cabdi kuwayda dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey kuwaasoo kale ah lala akhriyo lala sii akhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa baa lala akhriyo iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oy taariikhdu tahay bisha sagaalaad wabilahi towfiiq bismillaahi raxmaan iraxiim magaca dadweynaha soomaaliyeed jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta oy taariikhdu tahay sideedlabaatanka bisha sagaalaad maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka ah qolaaaaanfikradiisa saddexaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee markiisu yahay kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin kow eedaysane cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim ina faadumo sheekh axmed dhashay tobankii bishii saddexaad ku dhasha xamar degan xamar oo maqani ah ahaana madax qaybeedka ruqsasiinta ajaanibta waaxda sharciga ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kuna eedaysan qodobada lala ariyo lala sii akhriyo faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir ayay ahayd oo markaasi eedaysanayaashan ka tirsan dowladda soomaaliya loona haystay musuq maasuqa iyo sidoo kale luunsasho hanti dadweyne ay markaasi dhageysiga dacwadoodu socotay ilaa iyo sideed jeerna loo fadhiistay dacwadan ayaa maanta maxkamadda gobolka banaadir waxa ay soo gabagabaysay iyadoo xukuno kala duwan ku riday eedeysanayaashan kiiskan eedeysanayaasha ka ahaa oo qaarkoodna lagu waayay dembiyada ay kusoo eedeysay xeer ilaalinta weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka ogaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan waxaa idila socodsiinaya cabdulaahi iyo luul markaan aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahi hadalhaynta haddii aan eegno saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada qabsaday qarax ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug al-shabaab ayaa isku dayday inay qaraxaan oo ku rarnaan laba gaari ay la soo galaan gudaha magaalada balse ciidamada ammaanka ayaa ku guulaystay in ay fashiliyaan qaraxaan inta uusan magaalada soo gelin sida la og yahay magaalada dhuusamareeb waxaa haatan ku sugan madaxda dalka ugu sarraysa oo ugu horeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla bishan gudaheed waa iskudaygii labaad oo ay al-shabaab ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan madaxda ku sugan galmudug balse ciidamada xoogga dalka ayaa taasi ka biyo diiday kana hortegay qaraxyadii ay soo diyaariyeen al-shabaab guud ahaan dalka waxaa ka socda howlgallo culus oo ka dhan ah al-shabaab uuna hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud saacadihii lasoo dhaafana qaraxaasi sidhuu ka dhacay ayaa aada u qabsaday baraha bulshada inkastoo uusan geysan waxyeelo ciidamada ammaankana ay ka hortageen qaraxaasi waa tahay luuley hadalhaynta haddii aan halkaas oga nimaano markaana dhanka qormooyinka goormada ugu horreysa dhankayga waalidiintaada hadday kuu nool yihiin ka faa'iidayso oo ka ducayso oo noqo qof waalidkiis baariw ah jadwal u samayso noloshaada oo noqo qof ku socda jadwal u qoran isaga maalinkaaga yaysan dhammaanin adigoon xusin eebbaweyne oo badi akhrinta qur-aanka iyo adkaartaba xanta beenta iyo khiyaanada waa hol munaafaq iska ilaali oo ha caadaysan dhafarka aad wehelka la tahay iska yarey oo nafsaddaad ha cadaabin noloshaada quruxso ku dadaal nadaafadaada xijaabkana ha xoorin salaadaha wakhtigooda ha dhaafin haddaadan weli helin qofkaagii dhabta ahaa ama aad isleedahay guurka waad ka daahday oo ay muruga kaa hayso xasuuso wax weliba oo wanaagsan way soo daahaan dulqaad iyo dadaal wehesho rabbina talada u dhiibo ilaahay cabdulaahi qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto wax lala noolaado waxaa ugu qayr badan wardiga allaah subxaana wa tacaala iyo tasbiixda saaxiibka ugu wanaagsan uguna daacadsan dunida waa qur-aanka kariimka ee ah hadalkii ilaahay jaceylka ugu quruxda badan adduunka iyo aakhiro waa jaceylka uu qofka jeclaada alla weyne subxaanahu wa tacaalaa acmaasha waajibka ah ee alla dusheenna ku waajibiyey waxaa ugu qayr badan salaada ilin ama oohin qofka darajadiisa kor u qaada waxaa ugu qayr badan oohinta alla dartiis ah geesinimada dhabta ah ee la sheego waa inaad alla ka cabsato adigoon arkin rumaysatana inuu adiga kuu jeedo xilli kasta ma jirto dulinimo ka weyn inaad hilmaanto galadaha ilaahay kuu galay misena aad xasuusato wax yar oo baniaadamka kuu sameeyey ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dadka waxaa ugu qayr badan qofkay bulshada afkiisa iyo adinkiisa ka nabad galaan ee adiga noqo qofkaasi si aad u hesho qeyr badan guud ahaana xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa naga intaa tan iyo intaan ku kulmi doono xubintan deeda kale waa luuliya cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo waa tahay dhegeystayaal markaana ruushka ayaa ku eedeeyay xulafada reer galbeedka ee ukrein in ay gacan siiyeen qorsheynta iyo fulinta weerar gantaal oo lagu qaaday xarunta maraakiibta badda madow ee ruushka ee ku taala gacanka kremina ee la qabsaday toddobaadkii hore qafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee moscow maria skhrova ayaa arbaxadii sheegtay in xogta sahanka reer galbeedka dayax gacmeedka naato iyo diyaaradaha waxbasaasa loo adeegsaday weerarka yukrain ku qaaday xarunta maraakiibta shaki kuma jiro in weerarkaas horey loosii qorsheeyey iyada oo la adeegsanayo sirdoonada reer galbeedka hantida dayax gacmeedka ee naato iyo diyaaradaha sahanka waxaana la fuliyey weerarkaas mareykanka iyo hay-adaha ammaanka ee ingiriiska iyadoo lala kaashanayo markaasi iyaga sakhrufo ayaa ku tiri markaasi warbixin kooban ujeedada cad falalka gagixisanimo ee noocan oo kale ah waa in laga weeciyo isku dayga fashilmay ee weerarada ka dhanka ah ciidamada qalabka sida ee ukrainian iyo in dadka la cabsi geliyo si aan argagax uusan ugu dhicin bulshada xukuumadda moscow ayaa marar badan sheegtay in mareykanka iyo xulafadiisa nato ay ku lug lahaayeen dagaalka ka socda dalka ukraine iyadoo markaasi hub siineysa iyo inay markaasi ciidamada ukraine siiyaan xog sirdoon iyo inay gacan ka geystaan qorsheynta weeraro lagu qaado xarumaha ruushka weerar aan la xaqiijinaya sheegaya in gantaalada ah storm shadow oo ay siiyeen ukraine ingiriiska iyo faransiiska loo adeegsaday gantaalka lagu weeraray xarunta kooxda ee markaasi sevastobol daleeceynta sakhrofa ee reer galbeedka ayaa daba socotay hadal uu jeediyey markaasi talaadadii demetri ku-xigeenka madaxa golaha ammaanka ee ruushka oo sheegay in imaatinka toddobaadkan taangiyada dagaalka ee amramas ee mareykanku sameeyay ee ukrein iyo ballanqaadka washington ay markaasi ku siineyso kiyef tir aan la cayimin gantaalada atakmes ee markaasi ridada dheer waxay nato markaasi ku riixi lahayd inay kusoo dhawaato khilaaf toos ah oo lala galo ruushka weerarkii gantaalada ah ee lagu qaaday markaasi xarunta maraakiibta badda madow ee sefastobol ayaa ahaa markaasi kii ugu dambeeyey ee lala beegsaday jasiiradda kramiin oo markaasi ruushka si sharci darra ah ula wareegay ukrain ugala wareegay ukrain sanadii laba kun afar iyo tobankii waxa ay markaasi u adeegtay xudunta ugu muhiimsan ee markaasi taageerta duulaanka ukraine waxaana isi soo taraya ama si markaasi isdabajoog ah loola kulmayaa rasaasta ay markaasi siinayaan wadamada reer galbeedka ukraine ukraine ayaa sheegtay in weerarka gantaalku uu god weyn markaasi ku riday dhismaha weyn ee xarunta kooxda waxaana lagu dilay soddon iyo afar sargaal oo ku jiro taliyihii ciidamada badda admiraal markaasi victor in ka badan boqol askari oo ruush ahna ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi si kastaba ha ahaatee sokolof ayaa markaasi la arkayay isaga oo ka qaybgalayay shir ay lahaayeen saraakiisha difaaca ruushka talaadadii oo ay baahiyeen warbaahinta ruushka shalay telefishinka dowladda ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigay sokolof oo markaasi la sheegay inuu suxufiyiinta kula hadlayey sefesbotol oo markaasi kadib markii abaalmarino uu guddoonsiiyey koox kubadda cagta ah oo markaasi magacaas ku ciyaarta xarunta cilmi baarista ee fadhigeedu yahay washington d c macadka daraasaadka dagaalka ee loo soo gaabsho i s w ayaa arbacadii sheegay in iyadoo warbaahinta ruushku ah ay ku xanuunsanayeen markaas ma ay ka xanuunsadeen inay daabacaan caddayn aan lasoo koobi karin oo sheegaysa in taliyaha maraakiibta badda madow uu weli nool yahay i s w uma diyaarsana wakhtigan inay ku sameyso markaasi qiimeyn ku saabsan xaqiiqada muuqaalkan ama taariikhda la duubayo hayay tiri hay-adda fikirka kremlinka iyo wasaaradda difaaca ruushka si gaar ah ayay markaasi hoga aamuseen arrintan si toos ahna humaysan xaqiijin in markaas sokolov uu nool yahay ayay raacis ciidamada gaarka ah ee ukrain ayaa bayaan ay soo saareen shalay ku sheegay in wareediyo waxay u sheegeen in sokolof uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay gantaal ayna isku dayeen in ay xaqiijiyaan ruushka weli waxa uu wadaa duulaanka ka dhanka ah markaasi ukrain ilaa iyo haatanna ma jirto wax waanwaan ah oo ka dhexaysa markaasi iskabadaayay waxaa xirka isku sii shareeraya wadamada la kala safanaya oo doonaya markaasi inay ukrain garab siiyaan saraakiisha militariga ah burkina faso ayaa iyana sheegay iskudaygii afgambi ee militari in la fashiliyey isku daygii afgambi ee ka dhanka ahaa madaxdii militariga burkina faso ayaa waxaa fashiliyey sirdoonka iyo laamaha ammaanka ee dalkaasi mas-uuliyiinta ayaana sheegay hogaamiyaasha militariga burkina faso ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha ciidamada iyo kuwo kale ay qorsheynayeen inay la wareegaan awoodda ay dadka geliyaan markaasi qalalaaso saraakiisha iyo kuwo kale oo lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen dayga xasilooni darada ah waxaa la xiray kuwo kalena si firfircoone ayaa loo baadigoobayaa afayeen u hadlay milatariga talada haya ee markaas lagu magacaabo rimtalb jane emmanuel ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay isagoo aan bixinin markaasi faahfaahin intaas ka dheeraad ah iskudaygii ugu dambeeyey ee afgembiye ayaa dhacay talaadadii sida lagu sheegay bayaankan dowladda milatariga ayaana sheegtay inay raadin doonto inay iftiimiso dhammaan iftiinka suurtagalka ah markaas qorshahan waxayna sheegeen inay markaasi ka xun tahay in saraakiisha dhaarta inay markaas saraakiisha dhaarta ay ku dhaarteen in ay difaacaan dalkooda hooyo ay ka leexdeen markaasi howlo kale oo markaasi musuq maasuq ah ama ku-takrifal awoodeedana inay sameynayaan qeybihii dambe ee ogaal ayaan maraynaa ee markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi al-shabaabkan sii leecayoo kibirka day waayey xasan shiikh markii uu ku baxay lana rasaaseeyey hadday wax isku hayaan dhul badan kama jillaabteene aan isbaarada dhigtoo gararka waaweyn leh iyagaa khawaariijahoo naga xishoohayne qaraxyada hadday joojiyaan lama xasuuqeene ha yeeshee markay fuli rabaan talaxumaantooda saxaraha bannaan iyo cidlada kuma tijaabshaane inta goob mashquul badan tagaan cadowsanaantooda ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaahe jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xagjirnimo haddii loo dhinto qolo u geeriyooto iyagaan aqlaaq xumo darteed midu ka fiigeene beriga waa socdhaa haye cabdilow furunta ooma maxawisleedu ku biiraya waar waa kumaandoos war adagu malaha askari horuu ahaa aryadhaha war ma sugtiina anigu turkiyaan u socdaa war cabdilow turkiya qofkii taga asagoo la soo tallaaloo tuhum qabow soo laabtaa waar malaatimuhu soo beeranaya see loo soo tallaalayaa ma cabdullah u socda cabdilow turkigu hobaad asaata darbe nabad inoo halkagu oranto hobaad aragda ku wareegoy walaalow cabdullah haddama tiimkii shuweerma iyo shaaxuu rabaa inuu ku biiro war waxaa la yidhi dumar waa shuweerma ragna waa shaah aryadhaha warka wayga dhex gasheen eh. turkiga qof kasto soo taagto lasoo taalaalay waa timaad turkiga qof kaastoo taagto lasoo taalaalay waa timaad war tuhunkama nimankii baa soo geliya war somalilan huwanta ay sheegto xaggey joogaan war gabagii abwaan xasan faalo maalmahan socday qaybtii u dambaysaan idiin hayaaye gaaska macawsleyda haddaan gaar wax ugu sheego barbaar yahay guntada oo kacoo doonta godobtiinni baaqii guddoonshaha sariyo taladu soo gooyey geesigii birmada waysagaa diiday gogashiiye garkii baa ku baxay waxaydu haddeer garangar moodaaye eh. goobaha horuu ciidankii soo dagaalgeline eh. ama geeri ama guul mid buu soo go'aansadae eh. gadaalkii u hara geeshka baxay maanta waa godobe gorgor iyo waxaa yimid ileen guutadii danabe garbay bay nugu tahaye waa inaan gulufka raacnaaye gaban iyo ciroolaba dhammaan gala dagaalkooda godoomiya intaad gurtaan goob isugu keena garnayl iyo kurida sabanka oo guba khawaariijta girinoof ninkii heli kariya gaabanuu qoriga gaalleef iyo abley iyo xataa godi ma soo qaata gadaalkii u hara geyshka baxay maanta waa godobe saasu waxaa gablame kii gaabiye dib u soo gurtee geediga ka hara godkay gaaleen maarkilaagu gubey waadaa gununuucen godkay gaaleen muugiluugu gubey waadaa gununuucen warwaaqlow geeka oo kale soomaalilan weli baari jirtay sumalow darbane naylaah duudur oo doohaagey oo dabalhargey wadda aawadii dabada humbule yay kaa daldalan yay kula dulmarin warmadeeya wana waxaan dheegi jiray waxaarow yaryare geedkaan humbula weeraa ku jira aan kaa celshee ii soo gada warkalamaanay war ma haysiini maanta meelo badan waxaa isugu tegay bulsho fara badan oo ka qayb qaybgelaysa mawliidka culummo badanina waa ka hadleen oo waa ka qudbeeyeen xoolo badanna waa la qalay magaarooyin badanna xadraa lagu soo bandhigay waxa qalqi isugu yimidna hal maalin hadday dagaalka ku dhaqaaqi lahaayeen walle inaa khawaarij saacad lays hayeen marka anugu waxaan dhihi lahaa isugu timi xuska mawliidka rasuulkeennii nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee aad jeceshihiin oo aad xusaysiin waa kii ka dardaarma dagaalka khawaarijta waana kii yidhi haddaan gaaro waa la dagaalami lahaa waana kii yidhi meel kastood ku aragtiin ku dila hadda waajibkaas inay ka qayb qaataanaan ku tali lahaa war culimada waxaa waajib ku ah xaqa ay ummadda maalin kasta u sheegaan oy ku wacdiyaan oo ay ku baraarujiyaan weliba inay ku hor kacaan si loogu raaco sababtoo ah caamadu waa indhakugaraad leh ficilkayna wax ku fahmaan weliba waxay jeceliin khawaariju inay dilaan waa culummida maanta mawliidka dhigaya marka inta isu timidoo ku dhaqaaqda maalin miyaa laysay lahay war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi khawaarijtu waxay dhahaan maraykanaan la dagaalamaynaa waxayna laynayaan dad reer baadiye ahon weligood xitaa qaarkood isnaan maraykan maqal waxayna laynayaan dad muslimiin ah oo masaakiin ah oo reer miyi ah oo aan weligood xitaa maraykan maqlin waar sayidku waa wuxuu odhan jiray ingiriis baan la dirirayaa oo dabadeed wuxuu leen jiray shacabka somalilan war madaxweyne xasan shiikho xusko mawliidka ka hadlay wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay diideen diintooda in laga weeciyo waxay diideen culimmadooda in lagu diro waxay diideen dhiiggooda in xaqdarro loo daadsho sidaa darteed maanta culimmada iyo muslimiinta adduunka daafihiisa kala joogee mawliidka xusaysa waxaan dhihi lahaa nimankaas khawaarijta oo diinta islaamkay lid ku yihiin waana cadow jiritaanka islaamka ka soo hor jeeda haddaan loo midoobinna laga adkaan maayo fakarkaas aan baabiinna maanta oonu midowno baarlamaanay war ma haysiine eh. madaxweyne xasan shiikh markuu mawliidka ka hadlayey nabiga ku salliya dagaalka galamiyuu yidhi war cabdikuusow warkaa iga dhexgelina ixtiraafkii somalilan ma soo hadal qaaday war cabdikuus majina isagu shalay nayrobiyaan ku ogaayey war horta safaaraddii somalilan ma soo arkay warwaaqlow gooja caddi kadib eh. say wax kaa yihiin ma khafiiftay warwaaqlow somalilan dagaalka shabaabka hadday ka qaybgeli lahayd eh. waa la ictiraafi war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi somalilan iyo buntland annagaa shabaabka hor taagan war soomaali galbeed ama soomaaliya sid ama kilinka shanaad shabaab awooddoodii iskaga celiyeen ds miyaad ka wadaa war nimankaas intay shabaab laayeen eh. ayay dirgax ku kordheeleen war amiir shabaab oo riyo lagu waraystaa waxaa la weydiiyey eh. waa maxay waxa ugu weyn eh. ee aad ka shallaynaysaan war ma qaraxiisoo buu yidhi waxaan ka shallaynaynaa xasan sheekh iyo culummada isu keenoo khawaarij noo bixiyey miyuu yidhi dagaalkii hiiraan miyuu ka shallaayey hayehee dagaalkii guriceel miyay ka shallaayeen warwarkaa ku soo boodinine amiirka riyada lagu waraysanayey oo la kala garan waaya carabi iyo soomaali wuxuu ku hadlaayo ugu dambayn warkiisa waxaa laga fahmay inuu yidhi waxaan shallayti ka qabnaa duulaankii aan ku qaadnay kilinka shanaad ee aan ku jabnay dagaalkii maalintaas nagu bilowdayna ilaa hadduu nagu socdaa war amiirka kooxda al-shabaab ee ka ciyaarta horyaalka sacuudiga oo riyo lagu waraystay isaguna wuxuu yidhi wax weyn bay ka tartay kubadda cagta sacuudiga in kristiyaano ronaldo ku soo biiro waarde kuwanamay qarxa iska daayaano kubadda ciyaaraan war khawaarij xariifa bulcali shalay lagu qabtay ga iga siiya miyuu yidhi iga bootiya xarfaane miyuu yidhi waar intuu garanayo way dhaaftay inaan wax dili kara ayaan tijaabinayay miyuu yidhi war miinay duugaayeen ragga la qabtay qaarna la dili war waxba liilima sheegi karaan ninka la qabtay waxuu watay funaanada ay arsenaal ku qoran tahay marka waxaan ogaaday dadka ka cabsanaya magacii ay u isticmaali jireen inay isu yaqaaniin warbu'aanaba waxaa la yidhi cayaaraha keliya laga ogolyahay in laga daawado waa arsenaal aryaanaha samiga cabdullahna waxa uu yidhi nimbadii ceelanba fiiha oo been waadaahu badana nimbadii ceelanba fiiha oo been waadaahu u badana fariimahaas xubinta kalmaan waxay u dambeeyeen barnaamij barnaamijkeeniiyo ogaal gudahaana barnaamijka waa intaas anigoo bootaan aad la socodsiinayay kaysaa farsamaynayay nabadgelyo